tadhabuuna biha yasmacu sawtaha kula shay ila alinsaan walow samicahu saciqa aw kamaa qaala sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam xamdan lilaah ilaahay baan ku mahadinaynaa masaajidka jaamica ee nagu soo kulmiyey wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaana ilaahay inaan u dhowaano a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta ee khayrka badan leh masaajidka nagu soo dhoweysay iyo majmaceenna barakaysan keennaa hadlaaya iyo keennaa lala hadlaaya inteennuba waxaan u baahannahay ilaahay inaan u dhowaano inaan ilaahay u dhowaano oan aakhiradeenna u diyaar garowno oo adduunyadan aan ka qaadana diin diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebelow dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantaayo iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weyne ka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go-ay inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dad ee adduunye muxuu ka tegay calamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegay laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegee lahaa meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii wada hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anwalli baanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiyo insaga unbaanan maqlayn hadday labadaa la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya leanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdilaahi bini cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaankooga iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen sida innaku reere iyo ubad u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin quluubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qusquslayaan markaabuu nebigu ku yidhi low aktartum dikra haadimi ladaat lashaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaandumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aada badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innagoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagaba maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yihi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nagu arkaaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanaad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku usii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysata uunbaad isoo dhiganayso oad iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit inahu al'aana yus'al buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii marka qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deenna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa mar rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayay ayaa ku arsaaqayay ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanaayey ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati addunya wa fi wayowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaa su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahana inoo dhib yareeyo su-aalood baa qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jadhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyada aad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagta aad arkaysaa laakiin manfacadda salaadda iyo manfacadda hawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dubarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana sawaabkii ajarkiiiyo khayrkiiiyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wamin aayaatihi alleylu wannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo guga iyo jiilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo noloshiiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo lab iyo dhitigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynaayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulaayo waa nidaam qayba waa laynaga qariye ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacgacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahdaa maxaad la ooyi waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan wou dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku lxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkaysoo dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay ee nidaamulgayb la yidhahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxau uli aniga rabbigay waa allah buu leeyahay mehradaydu ima rabaynay allah baa i rabaynayey dukaanku ima rabaynay ilaahay baa i rabaynayey beertu ima rabaynay ilaahay baa i rabaynayey dowladdu ima rabaynay ilaahay baa i rabaynayey xooluhu ima rabaynay ilaahay baa i rabaynayey anu kumaa noolayn waxaan adduunyada loo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii magarafoon la qaato laydhaa war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaa ku noolahay haddayna baxeen maba noolaanen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baa noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay idhahdaan lataraadkii baan ku noolahay lataraadkii macaashkii may waa inaad tidhahdaa ilaahay amarkiisaa ku noolahay anagu aladii yuطcimunii wayasqinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii waladii yumiitunii uma yuxyiinii wa usuul aliimaan usuul alcaqiida waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto shifaadu xagga ilaahay bay ka timaadaa dukaankaaga iyo meheradaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan laakiin risiqu xagga ilaahay buu ka imanayaa waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan macbuudku waa ilaahay weeyaan ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan keligii raje keligii ka cabso keligii baryo baacidaada keligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna alislaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man axabba lilaah wa wa lilaah وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahiya lilaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy bnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarizin waa xilli macrakadii muslimiintuna xaggaa ay joogaan gaaladuna xaggaa ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhaca oo yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakada iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu lagday markuu seefta qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyey buu qandhuuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejiga lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufu kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamaayey hadda cadhaa i soo gashay buuhi naftayda darteed inaan u ka baqay buu yidhi lilaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su-aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shaksigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood mu'minku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaas jannada ka soo qaado u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaado u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawaday baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaa ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa sabca samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida innakuba aaladan yare imminka aan haysanee moobeelka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aada uga daawanayso qaaradda amriika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheeg oo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xuralcayntiisi markaasaa la odhan doonaa iska seexo iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexda weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu aqu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu hurdadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahlaljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa kuu sheegayaa laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daaloo soo gaadhayaa ma jirto jannada ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفق fi الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا دان دولكي كصوبح دونا دان حق إلهي ما الله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نغسو كعي وان جفني وان هردني هردد محان نغسو كعي بولي markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rusushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yowma alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya nolosha adduunyadu wajacalna alleyla wannahaara آيتين وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار باي لهي آية الليل آية النهار نولشن الدنيا أن كنا لهي ومالين يا هبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسنيسا واد سيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عصر بإله نعم adduunyadan inta la joogo waxaad joogaysaa waa maalin iyo habeen qabriga haddii lagu dhigana waa habeen keliya habeenkaasuu nebigu noo sheegu yidhi qabrigu waa laba mid weeyaan amaa waa rawda min riyaadi aljanna imaa xufratu min xufari innaar mu'minkiina beerbeeraha jannada ka looga dhigayaa gaalkiina waxaa looga dhigayaa godgodoodka naarta ka mida ah looga dhigaya ninna uu hurdaa oo toddobaatankii sane adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa jooggadeenna wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamulbarsakh bay ku jiraan inna way hurdaa way nasanaysaa oo waxaa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaane way hurdaan maalinka qiyaamahee suurta la afuufo unbay qabriga ka soo bixi doonaan laysa calaa ahli laa ilaaha ila allah وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أرى وكأني وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها dadka adduunka dusheeda laa ilaaha ila allah ehelkayga noqda allah inaga dhigo qabriga markay galaan ku keliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug wax muruggeliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sarajoogga waa yowm qur-aanka yowm buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaah يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaase qiyaamaha markuu ilaahay ka warramaayo waa maalin waa maalin weeyaan habeen male waa maalin keliya wa fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana yowmaidin tucraduun laa takfaa minkum khaafiya يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم با إلهي يري تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآن إلهي نوغو الشيغي وكنت كنو صندو ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآن وحو كفسرو يري أفرتن كنو صنو على جوغي توبان كنو صنو حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنو صنو يا سيد الله تاقلان دونا توبان كنو صنو حسابتا كل ماني دون تبو nin acraabiyo reer baadiya ayaa sare kacoo yidhi yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu yidhi ilaahay baa xisaabi doona rabbigaa xisaabi doona markaa ninkii acraabiga intuu sii jeestay buu yidhi najownaa warabbi alkacba kacbada rabbigeega ayaa ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabadgallay buu yidhi markaa nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabadgashay buu ka yidhi bal ii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi macid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim kariim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك إنك بدا مجرو حدو جرى نبو رسول كل هي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا addoonkii rabbigii maalinta cid u kalaaf celinaysa ma jirto luqa carabiya lagu wada hadlaya xagga midigtuu eegi camalkiisiibuu arki xagga bidixduu eegi camalkiisiibuu arki hortiisuu eegi naartiibuu arki fattaquu nnaara walow bishiqi tamra buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war naartaa gaashaan ka samaysta buu nebigu yidhi gaashaan ka yeesha timir jeexeed oo sadaqada aad u bixisaan kolay noqotaan timir jeexeed walow bishiqi tamra faman lam yajid fabikalimatin طayiba buu nebigu yidhi timir jeex jeex timira ninkaanan helin buu nebigu leeyahay hadalka wanaagsan ha ku hadlo kalmad wanaagsan ku hadal subxaan allah waa kalmad wanaagsan alxamdulilah waa kalmad wanaagsan amri bilmacruuf waa kalmad wanaagsan dikrigu waa kalmad wanaagsan istikfaartu waa kalmad wanaagsan laa ilaaha illa allah waa kalmad wanaagsan walaalkaaga muslimkood khayrka aad u sheegtaa waa kalmad wanaagsan munkarkood ummadda ka reebtaana waa kalmad wanaagsan kalimatu ayibatu sadaqa buu nebigu yihi caaisha radia allahu canha uma almuuminiin ayaa tidhi markuu nebigu uhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla bay tidhi yuuhi nebigu sal alla lay slam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayakoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayakoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasee caaisha tiri radia allaahu canha uma almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu uhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma nin baa ma gabadh baa ma naag baa maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jira buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa asulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix soddon sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badan waa maxay baa lagu yidhi ma dad dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan walqabru bayti halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan walqiyaamatu mawqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati ariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan warabbii laa adrii maadaa yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu buudhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohinbaa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo beritoona waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta um almuuminiin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nabigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuul allah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi konton kunoo sannadood markaa buu nebigu yihi aaisha qofka muuminka iimaan kale ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin waa loo fudaydin salaada faradka intaad tukataan in laeg baa banka qiyaama looga dhigay buu yidhi intee tukane salaadii maqrib mise daqiiqo labiyo toban daqiiqo saddexiyo toban daqiiqo muminka iimaan kale ee adduunyadan intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabad qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiraduu eega dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eega meeshuu marayo aakhiraduu eegaya meesha aan u socda ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxii taraysa hadalka iiga soo baxaya ma hadal aakhiradayda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya hadhowtoole mise waa hadal aakhiradaydaan ku badbaadaayo dhaqaalahan bixinaayo ma dhaqaalo aakhiradeeda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oon ka qabsadaa inta goorigoorta mu'minku wuu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeece ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayey in la eg baa banka qiyaama looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay daraar iyo habeen aakhirada hor taalla iyaga aakhiradu qofka hadday hor taalla maxay ku aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta o dhan kaa joojinaya wanaag o dhan kuu diraayo dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaas dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rume aakhirana rume ilaahay rume aakhirana rume waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradana xaggaygu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha ka mid a ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacadda ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka deg deg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaa malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi boolintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaanuu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil bahada wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innagana maanta maasha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدى كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هذي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بن هذا كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلين يا وحنا دقيس قلبك سامين يا وحنا دقيسين قلبك سامين يا وحنا تقول ليس قلبك سامين يا وحنا تكفكر قلبك سامين يا waa afartan qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyaan afartaas afartaas saabaatu lqalbi bay culimmadu yidhahdaan waxaad eegto qalbiguu galaa waxaad ku hadasho qalbiguu galaa waxaad ka fikirto qalbiguu galaa waxaad dhegaysato qalbiguu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culimmadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhirado inta badan la sheegsheego la xasuusto o laga sheekeeyo labadaa maanta may nagu yarin mise way nagu badan yihiin ya qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina way nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay ayaga suuqa masaajid مساجد سوق المسلمين كمصلاهم بيقول علي بن ابي طالب سوق المسلمين اسواق المسلمين تو واسدا مساجد او كلا ويان سدا مساجد اله لوغو وينينايو ايا زمنك النبي سوقنا اله لوغو وينينايي سدا مسجد دحديس اله لوغو عاصيين ايا سوقنا اله لوغو دحاسيين innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay masjidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaaya markaa buu i ilaahay kuuma soo celiyey buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin masjidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiya dhahada haddaad aragtaanna nin masjidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaana ilaahay kuma barakeeya dhahad innamaa buniyat almasaajidu limaa buniyat lahaa masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla masjidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayh salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha masjiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taalaa cumar bnu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkan ina fadhiisiya ilaahay saacadaha rumayna kaalaya cabdulaahi bnu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray inamar iraac buu odhan jiray xaggeen taagnaa suuqaan tagaynaa suuqay u soo baxayeen haddana maalin kaluu yidhi inamar iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdulaahi bnu cumar in cumar bnu khataab iyo oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bnu cumar suuqa waadna geysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgaysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd markaa ibnu cumar baa ku yidhi warka kaagan caloosha buuran ley innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u ka lahaynaa waxa weeyaan dadka inaan salaannoon baan u lahaynaa buu ka yidhi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u ka lahaynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u ka lahaynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan boqol qof baan u ducaynaynaa boqolkaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa boqolkaa awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiye waa maxay salaateedu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo bargada ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kala boqol qof baan salaamaynaa laba boqoloo qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayaan saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhex mareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kal lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kal lahaay oo lagu noolaa nagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhargayaa cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu may ma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinan buu ka yidhi malaha qof da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembidhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa birta arsaaqada kaa xidhay waa taasa labada waalid ducada ku darbuhi arsaaqadu kuu furmiyeen meelaha innagu imika wax ma ka egeegnaa ya may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisay u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacay diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhire manfacadeedu nooga bilaabato bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo akhiraan ku dhargno kulliba marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diin ha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamacii waxay noqonaya mujtamac aakhira ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jara min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waadi ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuna may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa leh isii weeyaan tayn waxaan ku dagaalamayna dhulkan anigaa leh gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysanaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa leh iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska le adaa ilaahay ku siiya iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iskale iga qaado waxaan maliya anigu y lacagta intan leg anu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kanaa le ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahayeen xoolaha dawladda iska keena <laughs> <laughs> ilaa qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwada waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogta waa olaha dawladdaasgole iska keeno alka ka baxay ninkuna ma waxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo daymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi nebi nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasee dee annakaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan i raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahidu waa nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa lidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin gallo waa lanaga dhici hee habeenhabeenhan ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaa sii ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilay shayddaankiiba dhiigga bini'aadanka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadano marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga unbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayo kana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkeegu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waryaada buu nebigu nebi maxamed uu ina leeyahay dhigay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagii hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaan oo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kalama hagaajiyaan qalbiga lacagma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifat ullah cumaan binu cafaan allaha raalli ka noqdee addoomihiisii addoonka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaar abu dar alkhifaari u geey hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiine dibaddeeduu deganaa ribdab meel la yidhaah oo cusmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaayida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu jooga isagu dadkan taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimiday adduunyadii la yimaadeen oo dhanna wuu nafinayaa isagu dharkii nabi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nabi maxamed uu ku ogaano uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu dar alkhifaariyi radi allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maaha ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel uu yimiday uu salaamay wuxuu dhi amiirkii mu'miniinta cusmaan baan salaankaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar alkhilaafa ka waran masjidii nebiga ka waran muslimiinta xalqooga ka warran markuu uga waramay ayuu yidhi lacagtana wii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu dhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniyey cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaasii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi kara uu yaryahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideyda ilaahay baa ii daboolaaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaaya waxaan u baahanaha ilaahay baa yahay cid kal wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsaneed iyo ka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur-aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaab war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu cusma hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhi ar walaal addoonnimada ha ka baxe ixoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu kaa qaadan maayo waxaa doonta akhri markaasuu hor iga qaado oo inaxariiso maxaa kugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buudi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu kaydi anuu addoon xor aan ahay buuhi xor bas uu ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu uhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduuye u jeeda maaha dar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii iyo qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii na fuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bayna fuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baa ka baran kari laanahay diinteenni wakti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inay inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tegan bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhare ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakharada iyana kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa laysiiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama ah buu yidhi iska kacay ismaam baa ninka u yeehi warkaale kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aan meesha ka socda buu yidhi markaas maxaad aragtayo maxaad u socoto dee nebigaa ii soo diray buu yidhi sal sl u yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxau nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkaygaan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi de maxaad u kacda bood igu sheegi weyday de waxaan arkaya ah, ninkaaga faynus ku dagaalamaya wax bixinaya buui faynus baad ku dagaalamaysaa oad ku haysataa khadiimkaagiiy wuxuu hi dhegaysa buu ka yidhi faynuuskaas faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunya iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay siraafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna waxoolagu way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay soddon kun oo dollar bay ku bixiyeen caroos soddon kun oo dollar bugbac fanaaniin baa loo yeedhi fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiya lagu dhiso laba bilood ma gaadhaana way kala duulaan ilahay uu kala qaadaa markiiba leanna marka horeba macsiya lagu dhisay diin iyo alla kacabsi laguma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhis looga dhigay muslimku waa war muslimku dhaqaalihiisa xor uma ah tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraa cilmi albayci washaraa culummada kaalayo weydii cusmaan cumar bnu khataab suuqa madiina intuu galuu odhan jiray laa yabic fii suuqina haada ilaa man tafaqaha diin war yaada nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin maskiidka nebiga intuu tegey cilma albayci waashara culummada ka soo bartay mooyaane innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowday jina iyo taylan baa laga wada duulay habrihii baa socdo kule jina u socotaa xaggeen u soconnaa war muumin waxaa la doonaya inaad noqoto mumin labada indhood ee kugu taalla ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada iyo in adduunyadu ku seejin adduunyadana waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay han kaga baqno oo diin han ka qaadanno oo diinteenna han baranno oo diinteenna han ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankeen lagu jiraa almutamasiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi waa uu nebi maxamed sii sheegay kun iyo afar boqol oo sano ka hor ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshada bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhaahdaa maanta sunnaha nebiga ku farahday way adkaanaysaa inuu qabsado ilahay u dhib yareeyo mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diintana usoo noqono oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalkaa diinada maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culammada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesano insha allah dhahda taa ma guddoonnaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baan noqonnaa yaa dhegaysto wanaagsan waxaa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa inaad noqoto adiga adigaa laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaalo ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimada ummadda wax ku taray kii wajaahad lahaa wajaahadiisu ummadda wax ku taray cismaan binu cafaan cumar buu nebigu u diray cumar buu nebigu u diray maka markii sulxa alxudaybiya waa ka cudur daartay cumar wuxuu idhi aniga may buuhi cusmaan baa ku munaasiba buu idhi cusmaan cusmaan baa ku munaasiba cusmaan buu nebigu yidhi dal waa runtii cusmaan adigu tag khaalid bin waliid geesinimadii iyo raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nebiga seebta u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilaahina dembidhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seebta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seeftoo ilaahay diintiisa u jihaada waa la raganimadiiba xagga kala loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmiga ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisuu ummadda ku anfacay zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeeda marka innaguna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdeen dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waa waan runtaan inii sheegay macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekhaa masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisiibuu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaa muxsinka dhaqaalihiisa masaajiidda ee madaarista ku dhisaaya diinta qaybtiisiibuu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu uhi waa sadaqad kalimadda wanaagsan dariiqaa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galee buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjiidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjiidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyoo nebiga looma sheegina waa la aasay markaanuu nebigu uhi jannadaan ku arkay buui jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu uhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waanan inagu dheereeyey in sha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr isoo dhex marana ilaahay baa isoo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allaha ii saaro ikhlaaskana allaha noo wada ziyaadiyo culimmadaana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay markiisaan u marti kumahiye waan deganahay a ya waan deganahay maasha allah ciyaalkii reerkii o dhan baa jooga marka allahna naga wada raalli noqdo kulligeen hada wsala allahu calaa sayidina muxamed بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا تعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تصلد علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل